wasniga ugu horreeya ficaal ah waa ay ku timaadaa waana shaad faashiya ee qiyaas maaha waa shaad faashiya oo waxaa la yidhaahdaa qaatalahu waa la dagaalamay qitaalan badrudiinkaa ku miaalinaya miaal uma baaned waxaad qorto uma baaned keliya fahan maskaxdaada galo naazaco waa la dooday nizaacan khaasamahu waa la murmay khisaaman ficaalan waa ku yimaadaa waxaa kaleeto oo loo aad u yeelaydaa faacala mufaacala oo waxaa leedaha qaatalahu muqaatalatan daarabahu mudaarabatan daarabahu waa la garaactamay mudaarabatan qaatalahu waa la dagaalamay muqaatalatan la dagaalamid la dagaalamida leeda khaasamahu waa la dooday mukhaasamatan la doodid baayacahu waa la ballantamay mubaayacatan la ballantamid aawala waa la hadaltamay muqaawalatan la hadaltamid mufaacala waa wasniga qiyaaska ou iska leeyahay faacala maxaa soo haray ficlatun masder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 ulaai lagama dhiso hay ilaa shaad maahan maba laga keenaba ah, jawaabtu waa taasa waxaa leedahay kayru ulaai lagama keeno masdarulhay-a ilaa maa shada maalig insha allah waan ugu tegi doonaa khulaasada fi kayri di alaai bitamara washada fiihi hay-atun kalkhimra u dhihi doona ah, ina maaligaan ugu tegaynaa khulaasada insha allah marka mabaleba wuxuu yidhahdaa fii kayri di alaai bita mara ayru ulaai master mara haddaad ka rabto taa lagu dara uu kuleeyay ayru ulaai haddaad masterul mara ka rabto taa lagu daraa fii kayri di alaai bita mara markaasuu yidhaha washada fiihi hayatu kalkhimra haya inay ka timaado kayru ulaasina waa rashaadba waxaa la arkay ikhtamara waa hagoogtay khimratan khimratan ma soo marra inay shaata badrudiinka noo sheegay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 siismo ayuu siiyey wamaakii wamaadu ficilay ku dhacee wamaa weliba afcalay ku dhacayda wamaa afcalihi caynuhu cayntiisu muctallatun mid jiran ay tahay wamaa afcalihi maadaas waxay ku dhece afcala afcala ilaa saan ka hadlaynay wamaa afcalihi caynuhu cayntiisu muctallatun mid jiran ay tahay wadaalika tusaali naxwu abaana waa caddeeyey waa acaana waa u kaalmeeyey oo kale weeye yjiimsru msr waa imaana minhu xaggiisuu ka imaana calaa qiyaasi nadiirihi kan lamidka qiyaaskiisu ku imaana min asaxiixi saxiix xaggiisa xaal uu nadiirku ka aaday akrama ikraama hal sidaasoo kaleu ku imaana abaana ibyaana acaana icwaana sidii saxiixuu ku imaana marka ku yimaado fa yaltaqii saakinaani laba reebana kulmaaya laakiin waa bacd aiclaal ah, fa yaltaqii saakinaani mata bacd aiclaal اwal afar iclaala ku jirta iclaalka koobaad kadib wey bacd aliclaal اlأwl wey ee markay noqdaan ibyaanan iyo icwaanan aa laleeyahay taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ila saakini صaxiix markaasa faltaqaa saakina imaane markaasay imaanayda markaas weliba iclaalka labaadaa la gela haddana marka laftigeed ogta saakina waa taagan yihin laakiin iclaalka labaadaa la gela oo ah taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfatax maa qablahu alaana qulibat cilatu alif labada alifa markaas kulmaayaan ee ka hor lafteedu waa taagan iltiqaab saakininka ogow marka waxaa leedahay fayaltaqi saakinaani bacda aliclaali اlأwal ilaa afar iclaal soo meesha kuma jirin afar iclaal maku jirto war afar iclaal maku jirto sheeg afarta iclaal taxaraka xarf cilatin wa qablahu saakinu صaxiixu nuqilat alxarakatu ila saakini صaxiix hada huwa aliclaal اlأwal haye taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfatax maa qablahu alaana qulibat cilatu alifan waxa weyan alclaal aلثaani iclaalka afraad saddexaadna faltaqaa saakinaani الثانية على مذهب السيبويه والخليل أخفش والفراء صح وي هي العلال الرابع عويضة الطاء عن المحذوفة صح وي مركا waxa weya fayaltaqii saakinaani bacda aliclaali اlأwal wey waa iclaalka koobaad iyadoon iclaal samayn wax maba jiraba iltiqaa saakinayn wuxuu ku yidhi labada saakin uu kutusaa fiiri inay tahay bacd aliclaal اlأwl alأlif اlmubdelatu waa alifta laga soo bedel qaatay min cayn اlficli iyo wa alif اlmasderi fatuxdaf waa la xadfa ahaniyata isaga kuma shakiyo madhabka siib way iskaga socda so uma jeedin maaa dad bilo waxbara marka maadaama bilo u waxbaraayo khilaafa ku jiray akfashe si way iskhilaafay xoogaa uma roona ah, marka wax khilaaf jasmiyu mara wa yucawadu waxa laga soo ciwad qadanaa canhaa alifti bitaa taniifi kamaa fucila sidii lagu sameeyey bilmuctali min istafcala xaala u ka ahaaday fiima makaankii sabaqa soo hormaray horay sidii lagu sameeyey istafcala istaqwama istiqwaama fa yuqaalu waxaa la leeyahay abaana waa cadday ibaanatan caddayn wa acaana waa u kaalmeeyey ixaanatan u kaalmayn wاlأصlu wuxuu ahaa ibyaanan wa icwaanan fanuqilat xarakatu lcayn loo raray ila alfaa'i wa qulibat hiya cayntii waa la gediyey alifna loo gediyey faltaqa waxaa kulmeen alifaani fafucila waxaa lagu sameeyey bihi alkaan u celinaa alkaan u celinaa asal u celi maya maya alifaan looma celi karo bihi ah asal haddaysan bihima kuu qoran nusooyinka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 kii masaadirtiisa xaalu ka mid yahay zaada ka bata cala alaaati maxay u haleelaya taadaanu lidalaalata inay tusto cala almarati u haleelaya nahw acdaahu waasi icdaa'atan hal mar siindhe wajtazatu waan ku kaaftoomay ijtizaa'atan hal mar kaaftoomid waindalaqtu waan tegay indilaaqatan hal mar tegid waqansastu xabadkan soo buuray iqinsaasatan hal mar soo buurid iqansasa waxay tahay surkii ah xabadka dhex galay xabadkii asaas usoo taagmin dad oo surka uu hoos gala mara ah, surkiia hoos gala ah, marka surku gaaba xabadkuna soo dheeraana waa jiro jiro marka kaasa iqansas waa saas waqdow danashacru tintia dheeraaday iqdidaanatan hal mar dheeraasho wa taqaafala waa isalmaansiiyey taqaafulatan hal mar isalmaansiin wa qallabahu waa gedgediyey taqliibatan hal mar gedgedin wa tadaxraja waa dildiloomay tadaxrujatan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 ala nabiyina